kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galab wanaagsan oo idinkaga imaanaya k n n gudahan idaacadda kulmi iyo goortaan gacalka maqlaayow guda iyo dibadda gudahan dadkeena gidhigin ku noolo gebi ahaantiin galab wanaagsanguda iyo dibadda gudahan dadkeena gidhigin ku noolo gebi ahaantiin galab wanaagsan kale saaxiibayaal galab wanaagsan aadin leenahay barnaamijku waa galab wanaagsan sidaasi faraxdiin sheegtaba oo galab walba xiliyadan oo kala dhegaysataan galabtana sidii caadadan oo ahayda barnaamijkeenna suugaantu waa noo kala duwan tahay oo kuwa horey kuwa dambayntaba waa isku jirtaa iyo dabcan sheekadeenni oo barnaamijkana qayb ka ah soo dhawaada mar kale toddobaadka intiisa kale kulmiye toos ugu xirnaaw tafsiirka qur-aanka iyo tacliinta cilmiga ka baro barnaamij kastoo tabdayni kulmiye kuu tabinayaan mar kale galab wanaagsan aad iyo aad galab wanaagsan ayaan leenahay dhegeystayaashiina meel kastoo ay joogaan iyo si kastay u casriyeysanayaan haddii gax cabaayaan haddii shaah cabaayaan qolyaha shaahan ku jira aniga <laughs> cadeys mus halkaas iga doon <laughs> waa tahay galab eh, wanaagsanee eh. dadka qaara bigeeska iyo rinjigo laba u kala haysta mugta anaa ka mid eh, waa ku wareeraan bigees iyo iyo rinji adoo shaah gada bigees iyo <laughs> kada dil anoo baran maba gadaay cadays bigeysku waa rinjiga bigeysku waa rinjiga hay cadeyskana cadays la cadeeyo caan lagu daray bedel kale malaas waa tahay shaaha marka dhowr nooc oo kale baxaalin mugtaha nooca waxaa ugu fiican dhaka jibiyaha la dhaho dhaka jibiyahaas bal iga dabagey waa shaah mucamir hay oo caleen fiicanna leh heelgi lagu daray miyigaa kuu soo haray markaa tusaale hadda magaalada oo kale shaaha waxaa lagaa biyo in lagu kariyo aad iyo mararka qaar miyiga qofka waxaa leenusan haysanba biyo shaaha biyaha dusiis muxuuba karinaya maxaa lagu karin karaa balqiyaas macaanu ku karin caanaha lagu karinaya <laughs> caanihi caleyntii lagu dari caayo ah, sokortiiba cadeys caadi u noqonaa marka wuxuu noqonaya si wuxuu kusoo baxayaa waaba cajiibe eh. si yaroo cajiib ah <laughs> waa hagaag intaas waa iska sheekadeenii hore eh. ee soo dhawaada saaxiibyal mar kale eh, mm, soo dhawaada ibraahim kaa hormarindhowrgalobahormartmwaa kuu taaganaa galabta <laughs> waaya ala waxaan ku daafurnaa kaalimaha suugaanta mhm. markan waxaa soo qabanayaa hees ay ku luqeyso xaliimo khaliif magool oo la yiraahdo alla ilahay jacaylkii tar iga ride haye

ama ugu jecel jawd iyo xiinka yaabe injugle iyo saasabaaniyo jubu iga waraa anigu jilib xidhe marna jinaal abaariyo jicle laga ahayaamu sidaanaho ijugugawr aygu jilib xidhe sidanu jooshiya jiridugu adkeeya sidanu jooshiya jiridu adkeeya xaggeenu jeceliya ama ugu jahceeya

ajira aanun ku seexane injirh go'ay habeen jilbiisiyo beesada ajaan rogaadka qoobka a isku jiidhnay dawge ajaan rogaadka qoobka a isku jiidhnay dawge sidaanu joojiya jiridugu adkeeya sidaanu joojiya jiridugu adkeeya xaggeenu jeediya ama ugu jeeya <laughs> waayahay wax ka dheh waa qiirood miya waxaan ka dhaha maaqaanba <laughs> jiirgo ay habeen qora jirta anoo ku seexanjiirgo waxaan qofka markuu subaxii soo kaca soo jajaban korku xanuunjiirgo ay markaa habeen qora jirra anoo ku seexanalkaasidanjeediya mhm. xaggan ujeediya ama ujiheeya <laughs> xaggan ujiheeya aad iyo aad bal waayo wixii dee heero jeceel sidaad burhaan u qiiroodoo kale waxbaa ka dhacay codka macaan fanaanada ilaah u naxariistay xalimo khaliif mugool ayaa ku looqeynaysay barnaamijkeena galab wanaagsan daafur noogu ahayd magool waan isdahay ilaah u naxariistay bal aan kasoo laabano oo aan tagno badda mhm. baddana aan ka tilmaanay induu marayso doontaas maraysana inay <laughs> jirto <laughs> doontaas badda jacaalala gashay laftigeeda mabadiiba la galabacabdulaahi ah, mm-hmm. sariif baastow haye ودايا faanfaa ma gala oo jacayl faanfaa ma gala oo anoo filan buu ifiijay oo ula jeedo ah. yani haku faanin eh, haku faanin yani adoo ku heenin ah, adoo ku heenin ah, <laughs> marka wuxuu leeyahy anigu waana yeeli maayo waxaa laiga wacayaa xilkii warisku noosha wax kastoo la ii sheego mm. ma yeelayo taagaya waxaa kale horta waanidaasaa cajiiba bogtahay waxaa jirtay hees taas haddaan qaldanayn aamin cabdulaahi qaado mhm. waxay leedahay sidii weel dalooshima ala naxariistee mhm. waanadu i dhaaftaa sidii weel dalooshima waanadu idhaaftaa <laughs> oo wicla igu shibaba wade waa ifraax halkaa fadhisoo yiraahdo iska dhaaf ninkaas roobla kuba rabee qofaa qofaa rabta laga celin karayeeli maysa laakiin sida <laughs> marka waxawada ka weyne ah, waxaa wadaa weyne marka mhm. marka wuxuu leeyahay marka anigu aan weynayeen mahaye waxaa leeyahay waa cayaalkii war isku nosha xoogaa qob cayaarnimowaayo xoogaa muusig yaroo kololiyo qoobka cayaar oo saar saar u eg cabdulaahi shariif baastow marka badda adoon maraysa mhm, maadaama dibrano heesihii hore aadnay kuwii dhexe dambe ha markaan dhalinyaro badanaa sugaysa waa tahay fanaaniintii dambe ayaan eegeynaa weliba raxmo xasan Ah. heesay ku luuqayso heesaheeda kuwa cusub weliba mm-hmm. war raxmo xasan sii daakayso عيب كنت عيب tahay raxmo xasan maaha doqonnimo raxmo mm-hmm. xasanaa ku luqeynaysa heesaheeda kuwa dambe ayayna ka mid tahay heestani aad eh. mm-hmm. laakiin waa xoogaa aniga fikirkaas mm-hmm. meel baantusaale qofka aad jeceshahay inaad ka adkaysato adoo iskiijinaya dhahayo Mhm. hadde laakiin ayadu eh, way cabanaysaa sooma waxaa la rabaa doqon qofka wax jecel waa doqon inaad doqon noqotaa la rabaa dhulka isku jiid doqon inaad noqotaa la rabaaba haddaad doqon noqon maadaama jecelab asaa jecelku ayaaba sug horora u ridin hore hore maaha qofka waa inaa adkeysi yeelataa waxaa la yidhaahdaa qofka jecelku hayo dhabta ah koo doqon oo dhiig ma leh oo damiir ma leh oo damaqasho ma leh oo waxma dhibaan waaba iska socdaaba qoraxdu ma karto qabowgu ma karo dhagax waaye <laughs> sideedaba hadaad intaas aadan ahayn mhm. jaceelba kuma hayaba laakiin hadaa dhiig yarba kugu jiro mm. oo muxuu saas ii mhm. maxay saas ii kugu jirtaba mhm. aama jecdid oo jaceyl dhanba kuma hayo oo wuxuu lagu yiraahdo laakiin mararka qaar damiirkaaga waa inuu shaqeeyaa dhiiggaaga hadduu shaqayn karo jaceyl mabaasu ku hayo in lagugu kortuntaa la rabaa mustaxiil waay tusaale mm-hmm. in telefoonka lagu dhegeysto waxaa wakhaladaba inaa iswada dhiibto haddaad isdhiibin mm-hmm. oo aad wax kala reebo ma wax kala reebo dee jaceyl kuma markaas wax kala reehaddii <laughs> caqligaasba kugu jiro mhm. hadhow camal tusaale maasomaada eh. arkin eh. hadhow marku jacaylkaas ku daayo ama qofkaas is mhm. carfin weysaan ama si kale aad ku kala hartaan mhm. oo aad soo bogsato waa isla yaabaysaano waxaa sameyn jirtay mm. isla nin waagaas horta maxaa kaa khaldanaama dhiigiibaa saliidda lagaaxasuusanaysaa moogtahay marka <laughs> waagaas mhm. see see see wax ka ahaayeen waa adi wax ka sameeye wax kasta gadaali ku ala soo xumaanayaan markii haa laakiin waa mhm. markii waa markii lagu daayo waa markii lagu daayo caafimaadka laakiin intaad <laughs> intaad xanuunsan tahay oo xanuunkaas uu ku hayo mhm. ama yaabid waxaas dhama dareemaysid <laughs> waxaa noqonaysaa wado lagu socdowado lagu socdolakaanin maxaa qaba in wax lakala reebto haddii wax lakala reeban karaba m waa lakala reeban karawaa isxukuntaaye weli waxbaa kugu jiraba maadaaba <laughs> weli laguma daarina leedaweli laguma daari markaas <laughs> waataa burhaano raxma xasana ku luqeynaysa heestaas barnaamijkana galab wanaagsan ayayna qayb nooga ahayd shantii iyo barkii galabnimaa la joogaa soo maa aad iyo aad waa xilligii dhegeystayaasheenu ay la socon jireen sheekadeenii walbahaar Thank you. dhegeystayaal kusoo dhawaada qaybta toddobaad sheekada walbahaar aduunow xilligan oo kale aad ka dhagaysataan rediyo kulmiya waana fikradii bashiir maxamed kheyre suleenhay suleeqo suleeqo waa isoomacdi masaxa dirtaana waa suleeqo cajab wareen wareen samiir wareen ninkuba wuu hadrayaaba balaaya ku suleekhaysatay talow talana xagga uga timid waree waree warna xaq ugu dhacay

war suleeqadasa maxay tahay aaba suleeqadan waa maxaa saakii kula soo kala haday oo adigaa waxaa lahaay anagu maanaan odhane maanigaa suleeqa lahaa imika anigu waan kaa duubay ah, ya waan kaa duubay waxaanad ku hadlayso odhan haa waxaan adigaa saakoo dhow shubaysad la hadraysad la riyoonaysad la geeraaraysay cajab waree maxaad habeenka u saaxan weydaad iminka suleeqad waayo dee suleeqadaanad ku hadraysad ku riyoonaysay ab war umahay suleeqadaad sheegaysid eeg dhegeyso aabo qofkood wax ku soo qarsanayd aabbo waxba lagama qarsadee aabbahabaane wax ii sheeg

markaa wheegahoosbaxda masuuleeqan ku qarda aragteyda wallaahi waa mashaakil aablak waxba kama qari karo waa inaan aabay xaqiiqda u sheega horta warku sii aabo haye masuleeqaad afkayga ka haysaa saaka suleeha suleeha suleeha anuu masuleeqa garanay maya adunbaa waxaan shubaya suleeha suleeha habiibi suleeha waxaasuna shubayse buxii sheeg aabo horta adiga wax kaama qarinayo aan warku siiyo waxawaaye adigu aabahii dhalayaa tahay maanta qofkii aan sirta ku ceshanahayaa tahay abusaan qurbaha uga imid anigu waxaan isbaranay gabar layihahdo suleeqo haye suleeqa waxay degan tahay xaafadan xaafadan dariskayna adigoo dhowr guriyaan isku jirnaa dabcan haddana xaafada kuma kulano anigu xaafadeeda ma garanayo waxaan ku sheekaysana aan ku kulanay mm. subermarketka weyn maaragtoo laamiga markaisaan loo koro kaasoo qabanaya dhanka barekaas xagga bidix ma inantan iibisaamayaalaan eh, eh, garan buuli geela doofaar ku ma cilmi ka gabya jira ee malaha waaba ti aan u malaynaya maxaa dhacay dheh ah. walaaba say qurux badan tahay iyo sida gabadha ay tahay iyo maxaan ku idhaahdahay dhabanadeeda iyo gacmaheeda xaada saaran ma malayn karti adig dhegeyso mid iga ballanqaad telefoonkaan anaa ku siiye jaceyl kalkaceylaan kuu siiyey gabarna maka wici kartid gabarna maka agdhawaan kartid ama gabdhaha ugu faafaan ani waa ku aqaanaa gabar maka wici kari miya maka wicadi makaas wici kari aan bisle aan gabar maaka naftaada <laughs> ahayn wehela ii tahay naani soo ah. mugid ay had waay hay hee aan ku jeclaa mugtaani ani xitaa naasulaaqoy hooya soo hooyo sulaagoy hooyo kaala cashada iyo adduunyada ii kariyo howl kaala shaqa ii qab weligiin saana isku afidinaysin adi qaalido saa galabtay kugu imaada maqribaan adimaa ku dhaata cashada kari cashada xataa waa ilaa hilibku waa igu uray walaalo dhaa kula karna hooyana hooyo waa karinayaa taa soo soco soo soco galab kasta casar kasta dili casho kasta la gaara halkaas ag fadhinine kaaliyo hawsha guri iyo adduunyada iyo ii kala hagaaji abaar iyo aana saana isku ag fadhin horta adiga xaa isku sheegta waaban ka yaabee bismillah hooyo hay xabiib macasalaamiya qaalida horta waa kaa yaaba xamaadho gabadhaa u sheegtaa maalin kasta gabadha waa iska waa wareeridaa markaan ka tago guriga imaado hadda ark waa is agfadhidi waaba yaaba anig waxaa isku sheegtin waa yaaba war arda shaqayso waxbaro camal yeelo wax ma ogid hooy adiga sulaaqo mugtahay waa sulaaqo hee sulaaqo walaashay wayno walaashaa inay tahay waa ogeyn laakiin sulaaqo gabar fiican waa mugtahay maa dhaweyta iyada oo lafoodeynayna waxaan telefoonkeed maaho ah, hoy ka halaabano brogram ugu soo shuba internet shabalaba lasoo gedo goormuu halaabay hoy hallow maaha internetka micnaha ugu soo brogram eh, eh, aan horta gabadha wallahi waa ka shakiye wax kasta waa iga qaada anriday hor kuu siisaa waaba yaabana aniga male timir lafaa ku jirta aniga ma ogi arrintaa aniga ma ogi laakiin <laughs> warka jirackaaro waa la arki doonaa hore dantaada raaco maadho waa kuu duceeya idhaaf ayohoy hay wallahi aniga kuwaan waa la yaabana walla aniga shakiyaa igu jira waaweyn yaa waa isla yaabana laakiin la arki doonaa arrintan halkan darbi fadhina wax ku fale malema laakiin naag waa iska naaga inay waxaa laga yaabaa hmm, meeshan ka maleysa kasoo kasoo baxdo hmm, allahu akbar hmm, wax kasta waa dhiibaa hooye waxaana u rabaa leedahay asleeba ku arkooyaaba waxaana rabaa leedahay asleeba ku arko walla ani shaki weyna igu jira ina iska taageeraysa waxaan kula baaga muddadiisa ay iska garqabeen waa laga yaabaa oo bili ay fiirine gabar waaye inay haddana ay dhinac kale ka gadoontana waa laga yaabaa ma ogi aniga waaba shakisana wallaahi shaki weyn aa igu jiro ma shaqo badanaa yaa alla ma shaqo badanaa jamashadu baraariya waxay tahay jannoo kale a maqli jiray nafku jecel adoo jecel ninka anaa jecla isna mii jeclaado yaa allah waa kaasaa allah allaalaana waa ka cabsaa wadnaa ingiriirooyba yaa wax aan ka cabsaa male maanta laa kuu fikiro sibuu dhabanadu weheysta wax lam ciyaaro maxaa ku dhacay gooniyo buu fadhiyaay yaa isagana markuu ii jeedo isagaaba soo cararaya sug adag walaalnimada iyo saaxiibtinimo caadoo ii malaya ani inaan jeclow dhimano mooga laftayga bixi rabto istakfirulane alla aniga ninkaa maxaan ku sameeyaa reebaadiyahana waxba fahmeyn reebaadinimadiisana anaa ku jecel war maa iska dhaafo aniga ma og waxaan samey waa waa wax ka dhaca ka dhacay qaalid qaalidow eh, muna baay kaala kaala bo kaala waxaan kaa rabee <sighs> Ah, ah. bismillah waxaan telefoonna miya ah, telefoonkan wayaa ku sii lacag ma qabin bashiida ayaday jartaan lay fadhi jirta weligaaye hadiyad waaye adiga bo yaa hadiyad ku keenay abwaay gudma idin kala imaade sulaaqaleeda alla sulaaqa markaa maqlo sambabka dhan ayaa xanuuna sulaaqa ay sheegin sulaaqa marnaca ha dhimatee waxaa kale ii ballan qaad horta walaalo inaan kula tashtaa rebe horta ani saaxiib kale maan laya horta anu waa ku jeclaa saaxiibkan sheegays maxaa saaxiib kale maan la yartaani oon la tashto oo ku sirqarsada suleeqane maxaan dhacay suleeqa wax kale waa iyada aniga ma saaxiib iganagana marka wixii fiican suleeqa siiyay miya waani adi meeqa yaraanteeni ma xasuusta horta waagii oo la ducaa fiiri horta waxaan waxaan ku sheegaa walaal eh, saaxiibnimada iyo jacaylka horta yaa fiican hello hello hello hello intaas aynoo joogto dhegaystayaal qaybta toddobaad ee sheekada walbahaar adduun qaybtan qaybta xigta inta aan ku kulmayno nabadgelyo haddana barnaamij xilligan oo kale ayaa dhegeysan doontaan hadii alla qadaro mise beri baraarug aa jira horta waxaa ku tiraahdaa arbacada ah, may talaadada mhm, ah, mhm. galab wanaagsan aadin leenaha saaxiibayaal barnaamijkeena galab wanaagsan ayaadna dhegeysanaysaan kalenan magaalada muqdishona waa nagala socotaan waxaa la isweydiiyaa mhm. jaceyl horta waa maxay jaceyl waa maxay ah, aada maxay kula jaceyl waxaa waa isfahan o maxaa kaloo ku qeexaa war amaa ku dambaabaa <laughs> intaas lama ka aaminsantaiyo kisto ka helitaan ah, ka ah. helitaan may waxaadan ka helin maba jeclaan kartidba mhm. ah. yaa ka helitaanka jaceylka waxaa horeeyo ka helitaanka kadib aad jeclaanaysaa fanaana abaan macnaa isweydiiye su-aasha soo yiri maxay jacayl mm-hmm. kadibna waxay yihaahdeen waa magaca cudur midka ugu xumee dadku moog yahay <laughs> haddad aqoonsatabo <laughs> saalax qaasim haye

waa magaca cudur midka ugu xumee dadku muubyahe ma moodin sidani balmaleeyo waxaa lagu daweyn mhm. waxaa fanaaniin heeso badan oo maxaa hato oo mhm. laga cawdaa jira jaceylkaas oo tus cimrigiiba jaceyl oo cawaaqib xun yahay mhm. eh, mahayo mana sugaayo iimana maqnee eh, waxaa ku jirta mar haddii aan sooro oo go- iyo shaal war ku muunadeeyo marka soco irahda talow maiga tegayaa marka way badan yihiin heesaha jacaylka oo dadku ay leeyihiin mhm. warnino dhaaf ammaana sii marka waa kaasa su-aasheeda taagintaa laakiin <laughs> su-aashee maxay su-aasha ku suceen yacni fanaanka dib maadaama uu yar marna qaraar kugu soo maraa marna macani adi ma kugu soo maray ama kaaga hor ha noqdo ama sababta waxaa ogahay jacaylku horta dembi ma laha jacaylku dembi ma leh dembi ma laha qof kale mugtaa qaladka yeelanaya tusaale jacaylkaa kugu horeeyey hadduu xumaa jacaylkuma xumaan ma xumaanin laakiin qofkiyaa xumaaday oo mm. xiriirkaala dhexeeyey marka hore laakiin oo been sheegaya qofkaas ha qof kale waa he maaha <laughs> eh, waa lagu soo gambadmiya marka waa lagu gambada le maahare <laughs> jaceelku eed ma leh waayahay marka aniga walle jacaalka aniga wehelkayga weyaan mhm, waxaa ku luqeynayay saalax qaasim naaji barnaamijkeenii galab wanaagsan ayayna qayb ka ahayd badan ba horta meel oo waxaa nooga soo bilowday oo mm. ogaa magool haddana waxaa maraynaa saalax qaasimaorta laakiin maanta maxaa wada jecelaysanawaaba jidbaysanaha anakada meel meelo kale aan joognaaba gabagabadii aan joognaa mhm. walmaa naqana dhamaan dadkana dhegeysanaaye heesta ugu dambeysa balnoo xol marka heesta ugu dambeysa ma adan kuu daaya ama ada ii deynaya adan kuu waa ogolay hadda ana ii deysiyaaba heli kara hees mhm. lamaana keesana gacantuu taaganaya kees maadaama qorshe udeynayaadamwadahadlayshale qorshe ayaa u deynay galobtan kiisaan u deynaynaa tani barnaamijka lamida intaa ku kulmi doono sidaas iyo nabadey soo gaclootaan ilmihiina keena waa kuula go'aaye geedkaa iga dhiiji wax kastoo gaclootaan gurigiina keena garabkiiye